bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaashan iyo saddexaad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanahu wa watacaala wuxuu noogaga soo warramay ninkii fircoon ahaayoo laciinka ahay sida alla subxaanahu wa tacaala u qarqiyey oo ilaahay isaga iyo junuuddiisa u baabi'iyey alla wuxuuna soo yidhi markii maashoodka uu haleelay fircoon wuxuu yidhi waxaan rumeeyey annahu sha'niya laa ilaaha ilaah yaala inaysan jirin ila aladii allihii mooyaane aamanad bihi banuu israa'iil reer banuu israa'iil ay rumeeyeen waxaana ka mid ahay ayuu dhahay muslimiinta ayaan ka mid ah horay waxaynu usoo marnay inaan laga aqbalin arrintaas oo say jibriil waxaa weeye afka dhoobo uu ka mariyey isagoo ka baqaaya raxmadda ilaahay inay soo gaarto markaas ayuu wuxuu u dhahay hadda miyaad rumaynaysaa adigoo horay u caasiyey oo mufsidiintana ka mid ahay oo waxa weeye adiguna baadiyoobay ummaddana baadiyeeyey maanta waxaanu kuu korinaynaa bedinkaaga ayaa ayaa uu yidhi jasadkaagu aan ruux ku jirin si adugu ahaato dadka adiga kaa dambeeya cibro adigu noqotid markaas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wax badan oo dadka ka mid ahowdha ilaahay sida kufaaru mako aayaadkayna qaasiyiin ayay ka yihiin ayaddaynu meeshaan ka gelayna alla wuxuu nooga warramayaa nicmadii weyneed oo reer banu israa'iil ilaahay uu siiyey marka cadowgoodii ilaahay uu qarqiyey oo cadowgoodii uu baaba'ay sida ilaahay ayaga ugu naxariistay oo marka ugu horeysana cadowgoodii qarqintiisiya ah raxmad weynu aaday oo ilaahay halaagay haddana bacdigeeda ilaahay subxaana wa tacaala arradii lagu gumaysan jiray ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga dhigay arla oo markaas ayagu iska degaan oo ay ka taliyaan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad xaqeeqee bawa'naa waan dejinay banii israa'iila reer banuu israa'iilowdha ilaahay mubawa'a sidqin dejin oo runa ayaan dejinowdha ilaahay warasaqnaahum waanu arsuqnay mina dayibaati shayaalo dhiiba oo wanaagsanoo xalaal ayaanu ku arsuqnay fama ikhtalafuu isma aysan khilaafin buu dha ilaahay xataa jaa'ahum alcilmu cilmigii inta u aga yimaado inna rabbaka rabbigaagu yaqdii waa xugminayaa baynahum dhexdoodow dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda fiihi ma shay ayuu ku xugminayaa kaanuu ay ahaadeen fiihi maaga yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa allah wuxuu yihi subxaanau watacaala walaqad xaqeeqee bawa'naa waan dejinay bani israa'iila reer banuu israa'iil mubawa'a sidqin runtii makaanu dejinteedii mansila karaamatinaan dejinay karaamo deginkeeda waxaa laga wadaahaa layidhi arla shaam iyo arlu masar ayaa laga wadaahaa layidhi aayaddaanu marka waxaa weeyaa layidhi galladaysi ilaahay subxaanau watacaala xaggiisa ka yimiday oo ilaahay reer bani israa'iil oo ku galladaysanaayo nicmadaas waaweyn oo alla uu siiyey ilaahay uu ku galladaysanaayo isla markaana laga doonaayo shukrigeedii laga doonaayo markaasuu dhahay alla waanu dejinay reer banu israa'iil mubawa'a sidqinow dha ilaahay runtii makaanu dejinteedii hadda mubawa'a sidqin waxaa laga wadaa halayidhi anzalnaahu manzilan waxaanu dejinnay makaanu dejin oo xamiid oo wanaagsan oo saalixa weeye makaankii ayaa waxaa la yidhi lagu sifeeyaa la yidhi sidqi run waxaa la yidhi culummadu waxay yidhaahdeen caadada carabtaa waxay heedaa la yidhi shay markay carabu ammaanayso waxay u ilaafay jirtaa run ay u ilaafay jirtay oo waxay dhihi jireen haadaa qadamu sidqin wa rajulun sidqun saasay dhihi jireen waxa weeye midkaanu waa qadam oo maaragtay ah run ah ninkaanu waa nin run ah waxaasay dhihi jireen meesha markaas ay ammaanayaan marka hadda arlada kan la dejiyey ayaa waxaa weeye la ammaanayaa marka warasaqnaahum waan waanu arsuqnowdha ilaahay haddana mina dayibaati sheeyaalo oo dhiiba ayaanu ku arsuqnay oo waxyaabo badan oo musaladaad ahoo xalaala ayaanu ku arsuqnowdha ilaahay fama ikhtalafuu isma aysan khilaafin buu dhah ilaahay oo khilaafsama dhicin intii muddo weeye khilaafkuna waxa weeye in barna uu rumeeyo barna uu kufriyo ayaa khilaafku noqonayaa oo laysku khilaafo markaasi waxa weeye iimaankii laysku khilaafo xataa jaa'ahum alcilmu cilmigi inta ugaga yimaadowdha ilaahay oo waxaa laga wadaa ha la yidhi ilaahay wuxuu ka wadaa subxaana watacaala isma aysan khilaafin wanaaggaas iyo khayrkaas markaanun ku samayn aanu siinay waxa weeye oo aanu arrintaas ku falnay isma aysan khilaafin buu dhahay reer binu israa'iil waxaana weeyaa la yidhi reer binu israa'iil intaa nabigeenna lasoo bixin calayhi salaatu wasalaam waxay ahaayeen dad nabiga rumaysan oon isku khilaafsanayni nabinimadiisa maxaa yeele kutubtooda ayay ka helaayeen towreed ayay ka helaayeen nabiga sifaadkiisa ay ka helaayeen markii nabiga lasoo bixiyey calayhi salaatu wasalaam way isku khilaafeen baa yidhi bar ayaa rumeeyaa la yidhi sida cabdullaahi binu salaamiya ragga asxaabtiisa barna way kufriyeen ba yidhi markaasuu dhah ilaahay xataa jaa'ahum alcilmu cilmigii intuu uga yimaado cilmigu waa qur-aankaa layidhi iyo rasuulka calayhi salatu wasalaam risaalada lala soo diraa layidhi maxaa yeele yahuud waxaa la sheegay waxay khabri jireen oy sheegi jireen ba layidhi oy u sheegi jireen mushrikulcarab nabiga bicsadiisa iyo sifaadkiisa ayay sheegi jireen baa layidhi arrintaasna waxay ugu faani jireen baa layidhi carabta maxaa yeele ayagu dad ahlulcilmiho ahlu kitaab ay ahaayeen markii rasuulka la soo bixiyey calayhi salaatu wasalaam way iskhilaafeen baa yidhi barna nabiga ayuu rumeeyaa la yidhi barna waa ku kufriye nabiga ayagoo waxaa weeye qolooyinka markaas ku kufrinaaya ay markaasi waxay nabigu u kufriyeen ay ahaaday saburiyaasho iyo markaas madaxtinimo jacayl ay heeday baa layidhi marka alle wuxuu dhahay ina rabbaka rabbigaagu yow dha ilaahay yaqlii waa xugminayaa baynahum dhexdooda yooma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ilaahay waa xugminayaa fii maa shay ayuuna ku xugminayaa kaanuu ay lahaadeen fiihi maada yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa wixii diinka ay isku khilaafeen alla alla ayaa alla ku xugminayaa inta mu'miniinta ilaahay waa korinayaa inta kufaartaana ilaahay subxaanahu watacaala waa cadaabayaa xukunka ilaahay saas ayuu noqonayaa maalinta qiyaamo fain kunta haddaad ahaatow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow fii shakin shaki mid ku sugan mimaa kii xaggiisana u iga sugan anzalnaa aanu dejinay ilayka adiga aan kuu soo dejinay waxyaabaha qisaska ahoo laguu soo dejiye shaki haddaad ka qabto fas'al su'aal aladiina kuwa yaqra'uuna alkitaaba kitaabka akrinaaya towreed iyo injiil kuwa akrinaaya oo min qablika adiga hortaada ahaaday laqad xaqeeqee jaa'aka alxaqu xaqi waa kuu yimid ow dha ilaahay min rabbika xagga rabbigaaga ayuu kaaga yimiday falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin ow ilaahay min almumtariina kuwa shakiya mid kamida ah ha ahaanin alla wuxuu ku yidhi subxaanau watacaala rasuulkii isagoo la khidaabaayo fa in kunta haddaad ahaatow dha ilaahay saydka maxamedkaahu fii shakin shaki mid ku sugan mimaa kii xaggiisana uga sugan anzalnaa ilayka aan kuu soo dejinnay oo waxa weeye qisastaas ambiyada iyo ummadahoodii lagaaga warramaayo shaki haddaad ka qabto hadda waxaa laga wadaa halayni farlan weye low la ayaa laga wadaa maxaa yeele shakiga nabigeena calayhi salaatuasalaam ilaahay xaggiisa wax ka yimida uu ka shakiyo mustaxiil weeye taas marka calaa sabiili farli wa taqdiir weeye taas ama culammada qaar waxay yidhahdeen khitaabku waa nabiga laakiin muraadku waa keyrkiisa weliba saasaa sii rajaxan baa layidhi ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala fas'al aal aladiina kuwa yaqra'uuna alkitaaba kitaabka akrinaaya kitaabku waa towreedaa layidhi ama waa injiil iyo towreedaa layidhi oo min qablika adiga hortaada ahaadowdha ilaahay kuwaas ka weydiin ah, fa innahu haabitun cindahum agtooda waa ku sugan yahay ayagaa kuu khabraaya in waxaas ay hun yihiin laakiin aayaddaa markii rasuulkeenna calayhi salaatusalaam saas ilaahay uu dhahay nabigeennu wuxuu dhahay laa ashuku walaa asay uu dhahay anigu ma shakinaayo mana su'aalayo ayuu dhahay maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salam horuu soo sheegnaba arrintaana waxay eeda calaa sabiili farliga iska heede nabiga calayhi salatu salaam wax ilaahay xaggiisa ka yimida ma shakinaayo marka hadda arrintu waxa weeye qayrkiisaa loola jeedaaho annaga ayaana loola jeedaa haddii ay dhici karayso markaasi wax ilaahay xaggiisa ka yimida inaan shakino ee rasuulka calayhi salatu salaam macsuum weeye marka alla wuxuu yihi subxaanau watacaala xaqi waa kuu yimid ow dha ilaahay laqad jaaka alxaqu xaqi ayaa kuu yimida min rabbika ayuu kaaga yimide falaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya mid kamid ahaanin walaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaannaw dheh ilaahay min aladiina kuwii mid ka mida kadabuu beeniyey biaayaatina ilaahi aaskiisa aydan isla sidii leh waaye walaa takuunanna ha ahaanin oo ha ahaannaw dheh ilaahay sayidka maxamedka ahow min aladiina kuwii mid ka mida kadabuu beeniyey biaayaatina ilaahi aaskiisa oo fa takuuna aad ahaatid min alkhaasiriina kuwa khasaaray mid ka mida aad ahaatid hadda rasuulka calayhi salatu wasalaam aayad ilaahay beeni maayo mana khasaaraye muraadku waa kayrkiisa weeye ina aladiina kuwa xaqad ay ku waajibtowdha ilaahay calayhim korkooda kalimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisu oo ilaahay uu ku kelimooday inuu cadaabaayo in aladiina kuwa xaqad ay ku waajibtowdha ilaahay calayhim korkoodowdha ilaahay kelimatu rabbika rabbigaaga kelimadiisu ay ku waajibtay laa yu'minuuna kuwaasu ma rumaynaanowdha ilaahay ma rumaynaayaan weeye macnaha ilaahay subxaanahu watacaala xukunkiisa iyo qalihiisa ayaa wuxuu ku sugnaadaa laga wadaa inay gaalnimo ay ku dhimanayaan marka qolada sidaas ilaahay uu ku qadiray ka mas-uurtoobaaya iimaan ay rumeeyaan aslan baa layidhi haddii alla sidaas ka dhigana de alla waxaa weeye laa mucaqiba lixukmihi weye subxaanahu watacaala ilaahay xukunkiisa wax la erbaayo maxaa saas u yeesha dhihi karna ma jirta weeye markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala kuwa waxaa weeye rabbigaaga kelimadiisa ay ku waajibtay oo ilaahay cadaab ugu kelimooday laa yu'minuuna kuwaasu ma rumaynaan iimaan laga sugi mawdh ilaahay walow jaa'atum mawdha ilaahay haba u timaado kullu aayatin aayad la arka kulligeedaba ha u timaado oo aayadoo dhanba ha u timaado weye wax kasta oo waxa weeye wax wax ka tara oo maaragtay yaa qur'aana ha u timaadow ilaahay walow jaa'atum haba u timaadowdha ilaahay lowdaa markaasi qaayo weeye kullu aayatin aayad la arka kulligeedowdha ilaahay ma rumaynaayaan xataa yarawil cadaaba cadaabka inta is arkaayanow dha ilaahay alaliima almu'lima oo xanuujiya xataa yarawu lcadaaba cadaabka intay ka arkaayaan alaliima almu'lima oo xanuujiyow dha ilaahay cadaabka eliimka intay ka arkaayaan hadda cadaabka eliimkaa markay arkaanne waxba anfici maayo iimaanku waxba u tabi maayo xaaladaasoo kaleentood xaalad iimaan wax taraaya maahan weeye falaa yanfachum xiina idin weeye sida hadda fircoon iyo qoladiisii saan ku soo marnay fircoon waxa weeye waxa uu yidhi markii cadaabkii uu ku degayo baddi uu ku qarqoomay aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin lagamana aqbalin maxaa yeele wuxuu gaaray xaalatulqarqar ayuu gaaray tawbada waktiga la aqbalayna waktigaas maahan tawbada sida loo waktiga la aqbalaayo waaynu ku soo marnay suuratu nisa ayaynu ku soo marnay falowlaa kaanad ow dha ilaahay fahallaa kaanad may ahaatow dha ilaahay qaryatun qaryo aamanad kii rumaysow dha ilaahay intaan cadaabku soo degin oo fa muu anfaco iimaanuhaa iimaankeedu muu anfaco ilaa laakiin ayuu dha ilaahay qooma yuunusa nabi yuunus qoonkiisii lamaa goortii aamanuu ay rumeeyeen kashafnaa waanu ka faynay canhum ayaga xaggooda cadaab alkhizyi dulligii cadaabkiisa waanu ka faynay filxayaati nolosha addunyaa oo dhoweeday ayaanu ka faynay wamatacnaahum waana u raaxaynay ilaa xiinin wakti intii laga gaarowdha ilaahay hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay haddii waxa weeye cadaabku uu soo gaaro xaalatulqarqara oo ummad waxaa weeye cadaabkeedii loo soo dhoweeyo oo markaas si xaaladdaas la cadaabayo la gaaro cadaabkiina markaasi la gudagalo oo qofku amba waxa weeye xaalatulqarqara uu gaaro inaan tawba la aqbalaynin ayaa ilaahay nooga soo warramay meeshaa marka hadda waxaa la soo istisnoonayaa dad cadaabkii loo soo dhoweeyey asi ilaahay subxaana wa tacaala markay rumeeyeen laga rafciyey ayaa halkan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegayaa aayaddan marka hadda waxay laminaysaa amba ay koobaysaa af soomaaliga taxliil boohin iyo haydaartayn iyo nafyi saddexdaas ayaa iskula jirtaa layidhi nafyigu waxau u noqonayaa ha layidhi liman mala wixii tegey tawbiika iyo taxliilkuna waxay u noqonayaa ha layidhi dadka hadda wax maqlayo wax dhegeysanaayo alla markaas wuxuu dhahay subxaana wa tacaala falowlaa kaanat fahallaa kaanat may ahaatow dha ilaahay maba ahaana weeye qaryatun qaryo ahalkeeda qaryada macnaha arlada loolama jeeday ahalkeedi baa loola jeedaa aamana sii rumaysa may ahaase maxay u ahaaweysa maba ahaana weeye qabla nusuulilcadaab cadaab ku dayin ka hor oo fa nafacahaa muu anfacow dha ilaahay iimaanuhaa iimaankeedi muu anfaco maxaa yeele iimaanku waxa wax anfacayaa qabla nusuuli ilcadaab markii la rumeeyo ayaa imaan wax anfacaya laakiin bacda nusuuli ilcadaab imaan waxma anfacaayo hase yeeshee ilahay wuxuu dhahay ilaa laakina istisnaha munqadic weeye qooma yuunusowl ilaahay nabi yuunus qoonkiisii lamaa goortii aamanu ay rumeeyeen waa cinda ru'yati alcadaabi weeye cadaabkii markii ay arkeen agteeda weeye haddana waxaa weeye iimaanka aysan u akhirin ilaa xuluulkiisa laga gaayo cadaabku uga soo degaayo kashafnaa canhum waanu ka faydnowdha ilaahay xaggooda cadaaba alkhizi dulliga cadaabkiisow dha ilaahay filxayaati nolosha addunyaa oo dhoweeday ilaa laakin ayuu dha ilaahay qooma yuunusa yuunus qownkiisow dha ilaahay nebiyullaahi yuunus ibnu mataa lamaa goortii aamanuu ay rumeeyeen kashafnaa canhum waanu ka faydnow dha ilaahay cadaaba alkhizyi dulliga cadaabkiisi waanu ka faydnay fi lxayaati noloshii noloshiow dha ilaahay addunyaa oo dhoweeday wamatacnaahum waana u raaxaynow dha ilaahay ilaa xiinin wakti intii laga gaarayo ajasooda ay ka dhammaanayso cadaab la-aan ayay maaragtay ajasoodii dhammaysteen marka hadda meeshatan waxaa maaragtay ilaahay nooga warramayaa qoomu yuunus sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku badbaadiyey marka hadda nimankaanu iimaanay u degdegeen baa layidhi cinda duhuuri alamaaraati weeye cadaabka calaamaadkiisii markay arkeen ayay waxaa weeye iimaan u degdegeen qisadoodana haddii lasoo koobo sida uu sheegay saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu mascuud iyo taabiciga la yidhaha saciid ibnu jubayr iyo maaragtay rag kaleentood waxay sheegeen waxay yidhaahdeen qoomu yuunus waxay joogi jireen qaryo lagu magacaabi jira ninawa oo ku tiilay ardulmuwasal meesha la yidhaha ku tiilay nimankan waxay ahaayeen niman kufaar oo mushrikiin ay ahaayeen alla subxaanahu watacaala wuxuu u diray nebiyullaahi yuunus ibnu masa calayhi salaatu wasalaam isagoo iimaanka ilaahay la rumeeyay uu yeedhaayo cibaadatul lasnaamna laga tago weye waa u yeedhay baa lihi nabiyullaahi yuunus markaasay diideen kolkaasaa waxaa loo yidhi yaa layidhi waxaad u sheegtaa yuunusow nimankan cadaab inuu ku subhaysanaayo ilaa saddex maalmoodna uu dul saaraahaayo waa u sheegaa layidhi nabiyullaahi yuunus waa u sheegaa layidhi yuunus marka waxaa weeye dhexdooda ayuu ka baxay baa layidhi markay waa beriiseen ayaa cadaabkii daboolay baa layidhi marka waxaa weeye madaxooda korkiisa ayaa la keenay hase yeeshee waxaa la yidhi markuu u sheegay arrintaas waxay yidhaahdeen annagu been kuma naqaano oo been kuma jaran yuunuse war ha loo fiirsada balo waxaa la fiirshaa haddii waxa weeye dhexdiin dhexdeenna uu ku baryo yuunus waxba ma jiraan ah. haddii laakiin dhexdayna uuna ku baryin ou naga dhex baxo ilan cadaab waxaa weeye qof beriia qofka iskula dhici maaye waxaad ogaatiina yidhaahdeen cadaabku inuu idinku subxaysanayo habeenkii markii la gaadh dhexdiisa almanus oo ka dhex baxaa la yidhi markay waa beriisayna cadaabku soo daboolay badxahooda korkooda ayaa loo keenaa layidhi cabdullaahi ibnu cabaas waxau dhahay cadaabka ayaa lagu soo hoobiyey ayuu dhahay oo korkaa laga keenay ilaah waxaa weeye ayaga iyo cadaabkaba una udhexaynin ilaa qasra sulusay maylin weye mayl sulusaankiis qadarkiisa maahe markii ilaahay ay baryeena alla ka fayday wuu dhahay qataada waxau dhahay waxaa cadaabka loo keenay qoomu yuunus mayl qadarkiisaa loo keenay saciid ibnu jubayr waxau dhahay cadaab ayaa lagu daboolay qoomu yuunus sida waxaa weeye loogugu daboolo marada baraha loogu daboolo barta marta marada si u saaranta oo kale ayaa jirka loo saaro u dhahay kala saareenaa layidhi waxay kala geeyeen oo ay kala saareen hooyada iyo maaragtay ilmaheeday kala saareen oo dad iyo dawaabo leh ilaa markaasi waxaa weeye hooyadii iyo maaragtay ilmaheedii ay isu ololaan hooyadii ilmiyadii ololaysa ilmihiina hooyadoy ololayn u qaylinayaan sawdkiyaa markaasaa cirka isku sareeray markaasay ilaahay magan galeen allay u tallaruceen waxayna yidhaahdeen aamanaa bimaa jaa bihi muusa bihi yuunusay yidhaahdeen wixii nabiyullaahi yuunus uu la yimid ayaanu rumaynay ilaahayna utooba tooba keeneen niyaday khalliseen baa layidhi markaasaa rabbigooda u naxariistaa layidhi ilaahay waa naxariis badan yahay ducadoodii baa ilaahay ajiibaa layidhi markaasaa alla uu ka fayday wixii ku degay cadaab ahay bacdamaa cadaabkaas uu hareeyey maalintaas waxay aheedaa la sheega maalin caashuuraha oo tobanka bisha muxarama maalin jumcana way aheedaa la yidhi saxaabiga la yidhaha cabdullahi ibnu mascuud waxau dhahay tawbadooda waxaa maaragtay na soo gaaray oo towbada nimankan uu sababahay waxay aheed buu dhahay waxaa weeye waxay celiyeen waxyaabihii madaalinta ahay xoolihii layska dhacay ayay isu celiyeen dhexdooda xataa ay dhacdow dhahay ninku inuu maaragtay dhagax gurigiisa ku jira oo aasaaska ku jira ina yimaado caasaaskiisa jebiyo soosa fujiyo ninkii iyo meeshau ka soo qaado uu ka geeyo maxaa yeele waxyaabaha madaalimtaan un layska dhacay oo layska haysto oo waxa weeye xuquuqunaaskaahu waxyaabaha ilaahay dadka uu caroonayo oo musiibadu ay maaragtay la tegaynin ayay kamid tahay waxaana loo baahan yahay qofkii waxyaabo madaalima haystaahu inuu iska celiyo ayaa laabudda ah si ilaahay naxariistiisa ay u timaado maxaa yeele addoommanka ilaahay haddii waxaa weeye la dulmiyo oo addoommanka ilaahay la dhibo qofkaas isagana ilaahay waa dhibayaa raxmaddii ilaahayna markaasi waa yaraanaysaa dabaraani wuxuu ku wariyey sanadkiisa waa u dhahay qoomu yuunus markii cadaabka lagu dabaa lagu daboolay waxay u tageenou dhahay nin shiikahay u tageen oo mashaayikdoodii markaasi culimmadoodii ka hadhay markaasay waxay yidhaahdeen waxaad arkaysaa nagu dego cadaabka maxaad noo ra'yeynaysaa markaasuu waxaa dhahdiinow dhahay yaa xayu xiina laa xaya yaa xayu yuxyi lmowta wa yaa xayu laa ilaaha illaa anta saas dhaw markaasay dheenaa cadaabkii alla kofaydow dhahay muddana wa ilaahay u raaxeeyey waa u dhahay caarifka la yidhaha faliil ibnu ciyaad way yidhaahdeen allaahumma ina dunuubanaa qad cadumad wa wajalad wa anta acdamu wa ajalu ilaahu dembigayna waa weynaaday adiga ayaase ka weyna yidhaahdeen ilaahu nagu falay yidhaahdeen waxaad ahal u tahay ananagu falin waxaan anagu ahalunahay oo cadaab inaan mutaysana waanu ognahay marka sidaas ayaa maaragtay cadaabkii ilaahay subxaanau watacaala ugaga rabsiyey taasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala oo ugaga warrama arrintaas ilaa laakiina qooma yuunusa yuunus qoomkiisa ow dha ilaahay lamaa goortii aamanu ay rumeeyeen kashafnaa canhum waanu ka faynay alkhizyi dulliga cadaabkiisi filxayaati noloshi addunyaa oo dhoweeday wamatacnaahum waana u raaxaynay ilaa xiinin wakti intii laga gaaraayo walow goorowdha ilaahay saaa rabbuka rabbigaagu uu dooni lahay wousan doonine la aamana waxaa rumay lahay man duul fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday kulluhum dhammaantooda jamiican dhammaan ilaahay subxaanau watacaala haddii uu qadiro khalaa'iqdoo dhan inay rumeeyaan cid markaasi been laheed ma jirto laakiin mashii'ada ilaahay waxaa ku bireersatay cid walba inaysan rumaynin markaasuu dhahay alleh walow goor shaaa rabbuka rabbigaagu uu dooni lahay ma uusan doonine la'aamana waa rumaylahay man duul fil arlada kudhige arlada ahaaday kulluhum dhammaantooda ayaa rumaylahay jamiican dhammaanta takiid weeye afa anta adigoo ilaahay tukrihu naasa dadka miyaad ku dirqinaysaa waxaan ilaahay uusan ka doonin xataa yakuunuu intay ka aadaan mu'mina kuwa rumeeyey dadka miyaad ku igraayaysaa weye bima lam yashahilaahu bimaa lam yashahu laahu minhum aan dhihi lahay waxaan ilaahay subxana wataala uusan ka doonin xataa yakuunuu intay ka aadaan mu'miniin la weye wamaa kaana uma ahaan ilnafsi nafowdha ilaahay an tu'mina inay iska rumayso naf ayadu inay iimaan iska yeelato u suurta geli mayso ilaa biidni illahi ilahi idankiisa mooye wayajcalu rijsa cadaabka alla waa yeelayaa cala aladiina kuwa laa yaxduruuna waxba aan garanayn oo aan tadabburaynin alla cadaabka waa yeelayaa wayajcalu rijsa alla waa yeelayaa dha ilaahay cala aladiina kuwa korkooda laa yacqiluuna waxba aanan garanayn oo aayaadka ilaahay aan tadabburayn kuwa cadaabka la yeelaya waa kuwaasowdha ilaahay qul waxaa u jira hawdha ilaahay nimanka kufaaru makaa unduruu fiiriya u dheh maadaa ma ladiikii fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday iyo walarli ahlada oo aayaad ah oo tusinaaya ilaahay qudradiisa ee waxdaaniyadiisa qul waxaa jira hawdha ilaahay unduruu u fiirsada maadaa ma ladiikii fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ahaaday iyo wal ahlada aayaadka ilaahay iyo qudrada alle iyo waxdaaniyadu tusinaaya hase yeeshee wamaa tugni l aayaatu aayaduhu kama deeqayaan iyo wanuduru kuwa digaayo rusushaahu can qoomin qoomowdha ilaahay qoomkaasoo laa yu'minuuna aan ruminayn oo cilmiga ilaahay oo asaligaa ilaahay u qadaray inaysan iimaan lahaynin aayad kastoo loo keeno iyo rasuul kastoo u digaa waxba kuma taraayaan buu dha ilaahay wamaa tugni alaayaatu aayaduhu kama deeqaanu ilahay waxbana uga tari maayaan waxba kuma taraayaan weeye iyo wanuduru kuwa digaaya jamcu nadiirin weeye rusushaa laga wadahaa yidhi can qoomin qoom qoomow dha ilaahay qoomkaasoo laa yuminuuna aan rumaynayn fii cilmi illaahi tacaala weye macnaa maa yanfacuhum waxba anfici maayo kaas weye in loo digaa waxba u tari mayso marka sidaas ee maaragtay qofka haddii ilaahay azali uusan u qadarin khayr ayaa wax kastoo loo sheego waxba aysan ku taraynin waxa weeye wax walba waxa weeye qismatullahi alazaliya weeye qofki ilaahay khayr u qadarane khayrka ayuu maaragtay aqbalayaa qofkaan ilaahay khayr u qadarina khayrka aqbali maayo laakiin waxa weeye si kastay saas u tahaba cid walba waa loo yeerayaa kii ilaahay subxaana watacaala khayrka u qadaray alla waa waafajinaya isagaana yaqaan kaan loo qadarina haddee isagaa yaqaana ilaahay waafajin maayo marka waxa weeye sidaas ayaa qismada ilaahay oo azaliga wax walba igugu soconayaa marka casharkeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo labaad oo suuratu yuunus ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna aaduu ugu dambeeyey alla wuxuu yidhi naf uma suurtagelayso inay ayadu iska rumayso oy ikhtiyaar yeelato ilaa idanka ilaahay iyo iraadada alla mooye cadaabka alla wuxuu yeelayaa kuwa aayaadka ilaahi aan tadabburaynin waxaad u tiraahow dhah ilaahay qolooyinka kufaarumaka oo inkiraaya qudrada alle waxdaaniyada ilaahay fiiriya samaawaadka waxaa ku sugan iyo arlada oo aayad ilaaheeya aayaduhu waxba uma taraayaan iyo rususha digaaya dadaan rumaynayno ilaahay u qadaray inaysan rumaynin sidaas ayaa casharkeennu ugu dambaysay ilaahay wuxuu subxaanahu subxaana wa tacaala fahal yantadiruuna miyay koranayaan buu dhah ilaahay ilaa mithla ayaami aladiina kuwii ayaamahoodi masalkoodoo kale mooye halow tega min qablihim ayaga hortooda qul waxaa u tira hawda ilaahay sayidka maxamed saahow fantadiruu korsoo arrintaa iska suga dadka idinka idinka horreeya wili ku dega iska suga innii anigu macakum micigiina ayaan ahay min almuntadiriina kuwa koranaaye aayaddan hadda waxaa weeye rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaa alla uga dhigayaa tasliyo nimanka kufaarta ahoo nabiga ka soo horjeedana calayhi salaatu wasalaam tadiid ayaa loogaga dhigayaa allana wuxuu leeyahay subxaanau wa tacaala fahal yanduruuna ilaahay fahal yantadiruuna casaana waa naafiye weeye fahal yantadiruuna ey maa yantadiruuna ma sugaayaan weeye beeninta adigu ay ku beeninayaan ma sugaayaan ilaa misla ayaami aladiina kuwii maalmahoodii masalkoodoo kale mooye khalow tega min qablihim ayaga hortooda dadkii ayaga ka horreeyey wixii ku dhacay waqaa'icdi dhacday oo cadaabka ahayd mooyaane wax kale sugi maayan mar hadday adiga nabi maxamed oo ku beeneen saasaa ilahay leeyahy ah. waxa weeye qabligii seefti lagu dilay iyo cadaabkii alloo ku degay waxaan ahay sugaayan ma jirto maxaa yeele qofki xun jidkeeda qofki qaada wixii ku dhacay baa ku dhacaya qofki wanaagsan waddada uu marayna qofkii mara wixii qofkaas uu ka helay ayuu ka helayaa waqaaicdii oo saabiqada aheed oo horuu dhaqday oo ummadihii hore ku dhacday mooyaane wax kale ma sugaan oo ilaahay ilaa mila ayaami ladiina kuwii ayaamahoodii waqaaicdoodii masalkeedoo kale mooye halow tega min qablihim ayaga hortooda ummada hawdha ilaahay ay mila waqaa'icihim min alcadaabi weeye qul waxaa u jira hawdha ilaahay fantadiruu korta u dheh arrintaa iska suga weeye inii aniguna macaku micigiina ayaan dhahay min almuntadiirina kuwa korinaaye anna waa idinla sugaya idinkana soo dhawr arrintaana isla soo dhawrna weeye uma nunajiyi waanu korinaynaa hawdha ilaahay rusulanaa rusushayna iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey kadaalika injahaasoo kaleentood xaqan xaq ayuu ahaaday oo calaynaa korkaynaa kadaalika sidaasoo kalowdha ilaahay nunjilmu'miniina mu'miniinta waanu korinaynaa howdha ilaahay xaqan xaq ayuuna ahaaday injahaasu oo calaynaa korkayna ahaadowdha ilaahay alla wuxuu yidhi subxaana watacaala uma nunajiidaana waxaa weeye mulaaricaanu lixikaayati alxaali almaaliyati weye oo oomaaliyo ah oo laga xikaayay weeye macnaha uma nunajiye waanu korinay weeye ummadii horaa laga warramaya markaas uma nunajiye waanu korinow dhah ilaahay rasuulanaa rusushayni waanu korinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey cadaabkii ayaanu ka korinow dhah ilaahay oo markii waxaa weeye cadaabka alla u yimiday oo ilaahay cadaab u keenay kuwii maaragtay kufaarta ahay oo rususha ilaahay caasiyey alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala sidaasoo kalowdha ilaahay ah, waxau dhahay ilaahay waanu korinay rusushaynw dha ilaahay dadkii muuminiinta ahay kadaalika sidaasoo kale kadaalika alinjaa weeye waa sifatun limasjarin maxduufin weeye ey injaaun mila daalika alinjaa weeye caamilka ku jirana waxaa weeye nunji lmu'miniina weeye xaqan calaynaana jumla muctarida bayna alcaamili waalmacmuuli ay noqonaysaa marka waxaad u macnaynaysaa kadalika injahaas oo kalow dha ilaahay oo ilaahay ou leeyahay waxaanu korinay rususha iyo dadka mu'miniinta ahay kadalika sidaasoo kale nunji lmu'miniina ama nunaji lmu'miniina mu'miniinta waanu korinaynaa xaqan xaqna weeye dha ilaahay oo calaynaa korkayna ahaaday hadda ilaahay wax waajib ku ah ma jiraane calaa sabiili tafaduli walixsaan weeye marka hadda xaqan calaynaadaanu waajib la muctarida bayna alcaamili waalmacmuuli weeye marka hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markii ay dhacdo in mushrikuulcarab la cadaabo ayagana waa laga korinayaa wey qul waxaa tira hawdha ilaahay sayidka maxamed saahow yaa ayuha naasu dad yahabow yaa ayuha naasu daan kufaaru markay kusuu dhacaysa waa sacaam weeye yaa ayuha naasu dad yahabow waxaa weeye kufaaru makadi caaridaayey rasuulka calayhi salaatu salaam dacwadiisa alla wuxuu leeyahay yaa ayuha naasu dad yahabow in kuntum haddaad ahaateen fii shakin shaki kuwa ku sugan min diinii diinkayga uga sugan inuu diinkaygu xaq uu yahay falaa acbudu anuga caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan oo min duunihi alay qayrkiisa ah, oo asnaamtaa weeye lishakikum fiihi weeye in kuntum haddaad ahaateen u dhahow dha ilaahay fii shakin shaki kuwa ku sugan min diinii diinkayga uga sugan inuu diinkaygu uu xaq yahay falaa acbudu anigu caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan oo min duunilah ilah keyrkiisa asnaam baad caabudaysiin anigu marka asnaamtaas idinkulama jiro haddaad shakisantihiin diinteeda aad shakisantahan walaakin kalkeeda acbudullaaha alla ayaan caabudayaa alladii allahaas oo yatawafaakum idin oobsanaya walaakin warkii lagu noqoye acbudullaaha alla ayaan caabudayaa alladii allahaasoo yatawafaakum idin oobsanaya oo waxaa weeye arwaaxdiina qaadaaya allahaas ayaan caabudayaa wa umirtu waxaana lay faray an akuuna bianna kuwa inaan ahaado min almu'miniina kuwa mu'miniinta hoo rumeeyey inaan ka mid ahaado wa umirtu waxaana lay amray an akuuna bian akuuna inaan ahaado min almu'miniina kuwa mu'miniintaan oo ilaahay rumeeyey inaan maaragtay ka mid ahaado wa an aqim usoo qadiro waqiila lii waxaa la ii dhahane oo ilaahay xaggiisa laygaga yidhi an aqim toosi wejhaka wejigaaga lidiini diinka ku toosi xaniifan xaalaad tahay sii iiranaya walaa takuunanna ana ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaa mid kamid aha ahaanin xujadatan marka hadda waxaa lagu oogayaa hooyooyinka mucaanidiinta oo kufaaru maka marka ilahi wuxuu yihi rasuulka waxaa u tidhahdaa waxaa haddana la ii yidhi an aqim wajhaka lidiini xaniifa waxaa laga wadaa waxa weeye diinta ku bixi weeye daatadaada dhammaanteeda iyo himadaada dhan diinta ku bixi weeye saas ayaa la ii dhahay inta aniga rumaysana sidaasoo ayaa loo yidhi weeye waan aqsim oog ayaa la ii dhahay wajhaka wejigaaga lidiini diinka xaniifan xaalaad tahay kii iilana ajyanta baadilkaa ka iilanaya diinta islaamkana u iilanaya walaa takuunanna hana ahaanin oo ha ahaanin min almushrikiina kuwa shariig yeelaayo ha kamid mid ahaanin weye saasaa la ii dhahay ilaa idinkuna mushrikiin baa tihiin anigu kolka idinka mid noqon mahay weye walaa tadcu ha caabudin ayaa la ii dhahay min duuni illaahi ilaahi shukadiisa maa shay laa yanfacuka aan ku anfacayn haddaad caabudin walaa tadcu ha caabudin ayaa la ii dhahay min duunillaahi ilaahay sukadiisa maa shay laa yanfacuka aan ku anfacaynin walaa yaduruka aana ku dhibaynin ah, fain facalta haddaad fasha arrintaasna low la qadaro fa innaka adugu ayaa la ii dhahay min adaalimiina kuwa daalimiintahaad ka mid tahay mawqifka rasuulkeena calayhi salaatu salaam kiisa ayaa nabiga ilaahay wuxuu leeyahy u cadday mawqifkaas oo intaan waxaa weeye mawqifka nabiga calayhi salaatusalaam isagu uu taagan yahay ayaa alla caddayn leeyahay maxaa yeele ayaga ayaa midkaas cagsigiisa taagan markaasuu dha ilaahay waxaa kaloo la ii yidhi walaa tadcu min duuni illaah walaa tadcu ha caabudin ama ha kuugin weeye maxaa yeele baryada ilaahay la baryaaho waa cibaado weeye min duuni illahi laysu kadiisa maa laa isbaa shay laa yanfacuka aan ku anficayni haddaad caabudid weeye maxaa yel ilaahay keyrkiisa hadaad caabuddo waxba ku anfici maayo bal waa kulurayaa walaa yanfacuka maa la shay laa yanfacuka aan ku anfacaynin walaa yaduruka aana ku dhibayn haddaad iska dayso cibaadadiisa maxaa yel ilaahay keyrkiisa cibaadadiis hadaad iska dayso kuluri maayo haddaad caabuddona kuma anfacaayo weeye fa in facalta haddaad fashaa leeyihi low la qadee weye oo aad caabudid waxaan ku anfacaynin kunaan luraynin fa inaka adigu saydka maxamedkaahow idan waktigaas saas yeesho min aaalimiina aalimiinta ayaa kamid tahay wayansaska laahyow dhile allah haddou kugu taabto bidurin lur haddou kugu taabto aayaddan waxay daliil u taha ayadda haddaynu kusoo bixaynay maxaa yeelay ilaahay keyrkiis inuuna waxna anficin waxna lurin ayaa ilaahay noo soo sheegay alla markaa taasuu sii caddaynaya oo wuxuu yidhi wain yamsaska allaahu alla haddou kugu taabto oo ilaahay uu kugu asiibo bidurin lur haddou kugu asiibo haddii fakri uu kugu dhaco oo maral jiha ay kugu dhacdo waxyaabahaasoo dhan hadday kugu dhacaan falaa kaashifowdha ilaahay mid faydaayo ma uusan ahaanin lahu lurkaas kaa faydaayo ilaa huwa asaga mooye ilaahay mooyane cid kale kaa qaadi karta ma jirto waa caqiido weyn weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala haddii alla oo kugu taabto kugu asiibo lurow dha ilaahay falaa kaashifa mid faydaayo ma uusan ahaanin lahu lurkaas ilaa huwa alla mooye cid kale kaama qaadi karayso wain yuridka alla haddou kula doono bikhayrin khayr alla haddou kula doonane wain yuridka alla haddou kula doono bikhayrin khayr falaa raada mid celinaaya ma uusan ahaanin lifadlihi ilaahi fadligiisa falaa raada mid celinaaya falaa daafica weye mid celaya ma uusan ahaanin lifadlihi ilaahi fadligiisa aladii araadaka bihi weye fadligii ilahay kula doonay cid kaa celin kartaa ma jirto waxa alla kula doonaya ina cidu kaamahoristaay karayso waxaan ilaahay kuula dooninne cid ku sii taraysaa ma jirto yusiibu alla waa asiibayaa bihi khayrkaas man yashaau ruux uu doonaayo oo min cibaadii addoomankiisa ka a ah. waxaaba ka a ah hadda khidaabku nabiga ku jeedaye abinimadaa ka a ah. oy kufaaru marka nabiga calaysa u diidan yihiin laakiin waxaa weeye wax kasta ayaa loola jeedaa wixii khayra wixii shara wixii sharana ilaahay cidaan ahayn waxba kaama celi karto wixii khayra oo alla kula doonana cid kaa celi kartaa ma jirto oo markaas hor karaysa wax walba ilaahay xaggiisa ay ka yimaadaan xaqiiqatan saas weeye ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala falaa raadda lifadlihi ow ilahay ilahay fadligiisa mid celinaayo ma jiro yusiibu alla waa ku asiibayaa bihi fadligaasoo khayrkaa man yashaa ruuxa ou doono oo min cibaadihi addoomankiisa ka mid a ah. ilaahay fadligiisa qofkau doono u siinaya ha eh, cidka hor istaagi kartaana ma jiro wahuwa huwa allow dha ilaahay alkafuur allaha dhaafo weeye alraxiimu allaha naxariiso weeye ilaahay waa kafuur raxiim subxaanau watacaala qul waxaa u jira awdha haddana ilaahay saydka maxamedka yaa ayuha annaasu dad yu habow qad xaqeeqee jaa'akum waxaa idin yimiday alxaqu xaqi ayaa idin yimiday min rabbikum xagga rabbigiina ayuu idinkaga yimiday qul waxaa u jira hawl ilaahi subxaanau watacaala yaa ayuha annaasu dad yu habow qad xaqeeqee jaa'akum alxaqu xaqi yaa idin yimiday xaqi ayaa idin yimiday qur-aankaasa weeye min rabbikum xagga rabbigiina ayuu idin raga yimiday faman ruuxii ihtadaa hanuuna oo xaqaas ku hanuuna fa inamaa in kaleeta maahine yahtadii waa hanuunayaa linafsii naftiisa uu hanuunayaa marka ugu horaysa ilahay wuxuu leeyay xaqi baa idin yimiday ilaahay xaggiisa ayuuna idinkaga yimiday haddaba faman ihtadaa ruuxii hanuuna oo xaqaas ku hanuuna fa innamaa in kaleeta maahine yahtadii waa hanuunayaa linafsii naftiisa uu hanuunayaahoo lianna sawaaba ihtidaa'ihi lahu weeye hanuunkaas sawowga laga helaayo naftiisa ayaa helaysa weeye waman lalla ruuxi baadiyooba oo xaqa ka lumane fa innamaa in kaleeta maayine yalilu waa lumayaa calayhaa nafta calaa eemaate calaa ruuxaysaysaa larar weeye calayhaa naftaas ayuu dhumayaa lianna wabaalu in dalaalihi calayhaa weeye baadida waxaa weeye baaska ka yimaada naftiisay ku dhacaysaa weeye hadduu hanuuna naftiisay afacaysaa hadduu ayuuba naftiisa lagu haysaa weye cid kalo wax udhimaysa ma jirta intaas alla wuxuu yihi waman lalla ruuxi luma fa inamaa intanaato maaina yolilu waa lumaya calayhaa naftiisa ayuu u lumayaa weye oo lararkii ka yimaada lumidaas waxa weeye naftiisay ku dhacaysaa wamaa ana anigu mani iha ayuu dhahay u rasuulka calayhum warkiina biwakiil mid ah. wakiil ka ah anigu wakiil idinkama ihiyo hanuunka idinku ijbaari maayo wey wamaa ana anigu ma ihi calaykum korkiina biwakiilin wakiil kama ihi ah, oo anugu nin wakiil idinkama ihiyo wakiilkaygama kii dhigin si aan xaqa idinku ijbaaro laakiin hadda saan soo maray suuraddaanu suurad maki makii yeedhay intaa nabi calayhi salaatusalaam jihaadka la farinay eeday ee waxa weeye haddii jihaad laysfaray xaqa waa lagu ijbaarayaa watabic raacaw dha ilaahay sayidka maxamedkaaw maakii yuuxaa la waxyoonaayo ilayka adiga lagu waxyoonaayo watabic raacaw dha ilaahay qaadkii yuuxaa ilayka lagu waxyoonaayo oo qur-aankaas ah saba raacow dha ilaahay wasbir sabarow dha ilaahay oo dacwada ku sabar dhibaatada kufaarta ay kugu haayaanna ku sabarow dha ilaahay maxaa yeela ayadda waxaa laga fahmayaa waxyiga markii la raaco oo kitaabka ilaahay la raaco in la ysdhibaayo dhibkaasina uu u baahan yahay sabar u baahan yahay waxaa yeele wasbirow ilaahay ku xejiyey watabic maa yuuxaa ilayka marka nabiga la wasbiraa lagu xejiyey wasbir base waxay keenaysaa in xaqa haddii la raaco dhib uu imaanayo oo laysku dhibayo oo dadku xaqa doonaynin qofki markaasi xaqa raacay xaqii inuu ku sabraa laabudaah weeye oo xaqi markaas inuu ku sabro ayay noqonaysaa sabar la la'aana inuusan waxba socodsii karaynin ayaa meesha ka caddaanaysa xataa yaxkuma allaahu alla inta uu ka xugmina dha ilaahay oo nimankaas kaasoo soo horjeeda inta ilaahay amar uu kaa siinaayo sabar baa lihi rasuulka calayhi salaatu salaamo waxaa laga wadaa intii jihaad lagaa faraayo maxaa yeele maka intii la joogay rasuulka calayhi salaatusalaam jihaad lama farin weeye wa huwa allana khayrulxaakimiina inta wax xugmiso allihii u khayra weeye xataa yaxkuma allaahu alla inta uu ka xugminaayo ilaahay subxaanau watacaala amar uu kaa siinaayo nimankaas wii aad ka qaba laheeda kufaartaa weeye wa huwa allana khayrulxaakimiina inta wax xugmiso alihi u khayra weeye ilaahay waa midka uga cadaalo badan weeye uga caadirsan rasuulkeena calayhi salaatusalaam amarki ilaahay waa qaatay waa sabraalay rasuulkeena calayhi salaatusalaam ilaa mushrikiinti xukunkoodii ilaahay uu ka dhigo in lala jihaado weeye nimankii ahlu kitaabka ahayne in jisye la saaro ama waxa weeye hadday rumay waayaan lala jihaado hadday jisye ogolaadaan in la iska daya weye marka hadda nabiga calayhi salaatusalaam mushrikiinta wuxuu ka maqli jiray cay ay caayaayaan oo weliba dhegkiisa u caayaan ay maqashiinayaan isaguna siduu iska dhihi jiraa iska safri jiraa layidhi marka aayadahan markay ilaahay eh, soo degeen nabigu qalbigiisa ayuu soo sii dejiyey hadda arrintiina way timadayo nabigu markuu sabray saa horuu soo sheegnay waxa weeye waxaa yimid in jihaad nabiga la amray alayhi salatu salaam oo mushrikuulcarab lala jihaaday marka ibnu cabaas waxau dhahay aayaddan waxaa lagu nasakha mansuuqa ay ku tahay ayaatulqitaalw dhahay oo waxa weeye hadda laakiin waa nabiga calayhi salaatu wasalaam intii jihaadka laga lagafanaya layidhi laakiin ayagoo gaalada ay dhib wadaan lagana aamusaayo waxa weeye waxaa lagu nasakhay aayat alqitaal waa marka hore nabigu intuu maka jooga ahayd laakiin jihaadku markii laysafaray wax loo dayhaayo ama lagu dhaafaayo ma aysan jirin bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaam raa kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat min ladun xakiimin khabiir anlaa tacbuduu ila allaha inanii lakum minhu nadiiru wabashiir waan istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yumatikum mataacan xasanan ilaa ajalin musamaa wayu'ti kula dii fadlin fadlahu wain tawallow fainii akhaafu calaykum cadaaba yowmin kabiir ila allaahi marjicukum wahuwa calaa kulli shayin qadiir bismi illaahi raxmaan raxiim suuratu huud nabiyullaahi huud suuraddii lagu magacaabay makiyatun markay ku degtay wa aayaatuhaa aayadahaaduna mi'atun wasnaani wa cishruuna aayata weeye boqol iyo labaatan iyo laba aayadood boqol labaatan iyo saddexna waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa suuraddaanu kun iyo lix boqol oo kelimo ayay noqonaysaa ala yidhi sagaal kun iyo shan boqol iyo todobaatan sagaal kun iyo shan boqol iyo lixdan iyo toddoba xarafay noqonaysaana waa la yidhi suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxaa weeye suuratu huud ayaa la yidhaha waxaa weeye suuraddii kow iyo tobanaad oo qur-aanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa marka waxaa weeye suuradda suuratu huud ayaa la yidhahdaa waxa loogu magacaabay waxaa lagu sheegi doonaa qisadii nebiyullaahi huud iyo qoomkiisiyaa lagu sheegi doonaa inkastoo suuraddan qisas badan oo kale lagu sheegaayo haddana tasniyadaana waa mid tawqiifiya oo ilaahay xaggiisa ka timiday nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaas isaguna ugu magacaabayoo waa shay saas aha leeyahay ee hadda kaliya macnuhu ma ahan in lagu sheegi doono qisatu huud kaliya lagu sheegi doono suuraddaa marka waa suurad makiha layidhi waxaa culummada qaar istisnoodaan wa aqimi salaata darafayi nahaari wasulafa min alleyli aayaddaas iyo faraclaka taarikun iyo maaragtay yaa ulaa'ika yu'minuuna bih aduu aayadahaas laakiin siyaaqa suuradda kan sida uu yahay dhammaanteed suuraddan waxaa weye waa makiha layidhi waa suurada ka suurad ka waramaysa usuululcaqiiday ka waramaysaa waxay ka waramaysaa aayado badan oo ilaahay qudradiisa ee waxdaaniinsa ka warramaayo ayaa alla noogu sheegi doonaa waxaa looga warami doonaa annubuwa risaala oo si xoog looga warrami doono qiyaamada iyo baxsigii iyo axwaalihii qiyaamada ayaa looga warrami doonaa suuradda kan marka waxay suuraddaanu noqonaysaa waa suurad makiya waxayna ka warramaysaa usuululcaqiida ayay ka warramaysaa saa horuu soo sheegnay bismi illaahi araxmaan iraxiim laam raa allahu aclam bimuraadihi bidalik alifkaasiya laamkaasiya radaas muraadka loogaga jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmile wax badan ayna noo soo hormarta arrintaasu dariiqatu salaf siday eeday oo aslamka ahayd saasay eeda weeye in maaragtay xuruufta noocaas oo muqadacada ah waxa weeye laga dhigo sidaas waxaa weeye meelo badanay noogu soo hormartay kitaabun haada usoo qadaro mubtadaa weeye kitaabun haada midkanu kitaabun kitaab weeye kitaabkaasoo uxkimad la sugowdha ilaahay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay kitaabun haadaa kani kitaabun kitaab weeyowdha ilaahay kitaabkaasoo uxkimad la sugay aayaatuhu aayaadkiisa la sugay sugidda waxaa weeye nadmiga sixda qur-aankan uu iska leeyaho cajiiba macaanidiisa oo xayl dheer taas ayaa loola jeedaa uma fusilad waa la caddeeyowdha ilaahay oo axkaam iyo qisas iyo mawaacid iyo sagaal shay wax gaarayo hadda ka hor soo marnay oo qur-aanku uu ka kooban yahay ayaa lagu caddeeyey min ladun xakiimin alla xakiima xaggiisa ayuuna ka ahaaday khabiirin oo baadinka warqabo ah uma fusilad waa la caddeeyow dheh ilaahi subxaana watacaala hadda uxsimadaas kitaabun kitaab weeye kitaabkaasu kitaabkaa laga sifaynaya weye marka uxkima min alixkaam in laga soo qaatoo ibqaan ah ficilkiisuna uu mutacadi ou noqdo waa mid baa layidhi amase waxa weeye aayaadkiisaa la sugay lafda wa macnan in loola jeedona waa suurtagal baa layidhi oo markaasi waxaa weeye markaasi cid soo koobi kartaahi ma jirto macnaha waxaa weeye aayaatu alqur'aan sida xaqiiqada ah cilmigooda ilaahay baa og subxaana wa tacaala tarkiibka markaasi qur-aankan uu leeyahane wax lagu mateli kara ma jirto weeye uma fusilat sumadan marka waxay noqonaysaa limujarad alakhbaar weeye macnaha waxaa weeye ilaahay waxau noo qabray qur-aanku inuu muxkam u yahay axsan alixkaam weeye mufasal uu yahay axsan atafsiil weeye sida adigoo dhihi taga weye fulaanun kariimu asli uma kariimu lficli saas waa suurtagalalay waxaa suurtagalahal in litafsiib ay tahay oo markaas oo zamaaniya weye xagga nusuulkana laga wada markaas weye oo uxkimat awalan xiina nazalat aw xiina nuzila jumlatan waaxidatan uma fusira taaniyan bixasabi alwaqaa'ic iyadana waa suurtagal baariyo tumadu markaasi litatiib ay noqoto miladun xakiimin ow dha ilaahay marka hadda miladun xakiimin khabiir iyadana sifa saaniya weyli kitaab weye kitaabkaasoo miladun xakiimin alla xakiim oo kol duuban xaggiisa soo degay khabiirin oo baatinka warqabo ah allahaas xaggiisa ayuu ka soo degay xakiimka oo khabiirka ah anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu caabudi maysaan ila allaha alla mooye inanii aniguna lakum maxaan idiin ahay minhu min allaahi ilay xaggiisa nadiirun ku digaaya ayaan idiin ahay wa bashiirun ku bishaarayna ayaan idiin ahay ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga soo warramay kitaabkan qur-aanka ah waxa uu yahay inuu yahay kitaab la sugay aayaadkiisa axkaam lagu caddeeyey ilaahay xaggiisa uu ka soo degay meeshaa marka waxaa ku qadaran waqul yaa muxamedu saydka muxamedka aho waxaa u tidhaahdaa ood u tidhaahdaa ummadaada anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu caabudi maysaan macnaha waxaa weeye khabar oo bimacna nahya ah wey ha caabudina ila allaha alla mooye inanii aniguna lakum idinka waxaan idiin ahay minhum min allaahi ilay xaggiisaan idinkaga ahay nadiirun ku digaayo oo cadaabka digaya haddaad kufrisaan wa bashiirun mid bishaaraynaayo ayaan idiin ahayoo sogow idinkuu bishaaraynaya allah haddaad rumaysaan waan istakfiruu dhaafid weydiiya u dhahow dhah ilaahay rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiya uma bacdiyeeda tuubuu noqda ilayhi ilallahi ilayhi xaggiisa daaca u wada noqda waan istakfiruu ka dhaafid weydiiya rabbakum rabbigiina ka dhaafid weydiiya oo shirkiga iyo macaasida ka soo laabta weeye waxay ku xalfan tahay anlaa tacbuduuda wa an istakfiru weye siinta iyo sadu waa lidala baa yidhi macnaha waxa weeye ilaahay gufraan weydiista dambigiina wixii hekegay alla inuu idin dhaafo maxaa yeele hadday kufaar yihiin oy soo rumeeyaan alislaamu yahdumu maa qablahu weye islaamku wixii ka horreeya waa duminayaa uma bacyeeda tuubuu noqda ilahi ilallah ilahi xaggiisa u noqdo markaad islaamtaan waxa weeye daaca la imaada weeye uma tuubuu ilayh weye mustaqbalka weeye maxaa yeele towbada shardigeeda waxaa ka mid a in laga qoomamoodo wixii tegey laga fuqo isla xaaladaas dembiga laga fuqo in loo qasto inaan mustaqbalka dembigaas loo noqonaynin marka ma la dhaha ayaa la yidhi istikfaartu huwa tawba weeye bal baynahumaa atakaayur weeye takaayur baa udhexeeya marka ilaahay daaca ula noqda weeye yumateckum alla waa idin raaxaynaya adduunyada mataacan raaxayn xasan oo wanaagsan haddii ilaahay subxaanau watacaala aad u soo noqotaan ood ilaahay dembidhaaf weydiisatiin shirkiga aad ka soo noqotiin daacana aad la timaadaan yumatickum alla waa idin raaxaynayaa mataacan raaxayn xasanan oo wanaagsan raaxadatan waxaa weeye waa bidiibi caysin weeye wasicati risqin weeye nolol oo maaragtay adiiba ayaad helaysiin iyo risqi oo waasaca weeye oo waxaa weeye dhiibu caysku waxaa weeye amni iyo raaxo ayaad ku jiraysiin iyo rilo ilaahay baad ku jiraysiin weeye maxaa yeela waxaa la yidhi qofkii tooba keena oo dembigiisa kasoo noqda rabbigiisa cibaadadiisa maaragtay yaa hagaajiyo ikhlaas la yimaada oo rabbiga ilaahay ii abuuray cibaada u khalisa waxau ku noolaanayaa amni iyo raaxaa layidhi iyo rilla'a layidhi wa in loo yuqad calayhi dunyaa baa la adduunyada haba lagu cariisho ee waxa weeye haddii adduunyada lagu cariisho waxay u noqonaysaa rafcu darajaad lahu darajadiisa ay kor ilaahay ugu dhigayaa maxaa yeele rillihii ilaahay ayuu haystaa mar hadduu rillaha alla uu haystane adduunyo lagu cariiriyaa waxba kama dhibaysa weeye qofkaan ilaahay u soo noqonin oo macaasida daa'ima iyo kufrigaa layidhi xoolo kasta ha lahaadee khawf ayuu ku noolaanayaa iyo dhib iyo caro ilaahay weeye wa in wusicad calayhi malaadudunya ayaa layidhi adduunyada macmacaankeeda haba loo waasiciyaa layidhi maxaa yeele id khayra fii cayshin bacdahu annaar weeye maxaa yeela khayr kuma sugno nabad oo bacdigeeda naaro ay tahay weeye marka kaafirku wax kastow samakaco ah, iyo maaragtaya munaafiqiinta waxba u tari mayso weeye marka hadda mana anfinayso aayaddan amba hadalkan la leeyahay addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafiri ma anfinayso ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala alla waa idin raaxaynayaa raaxayn oo wanaagsan ilaa ajalin ajal inkii laga gaaraayo ajalkaasoo musama la magacaabay kaasuu ajalmowda wa yu'ti alla waa siinayaa kulla dii fadlin fadli mid u saaxiiba dhammaantiisane fadlow fadligiisau siinayaa qof kastana waxaa weeye camal wanaagsan la yimid ilaahay camalka bisiisau siinaa weeye wain tawallow haddii aad jeesataan u dhahaa layidhi fa inii anigu akhaafu calaykum korkiina waxaan uga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisa kabiirin oo weyn wa in tawallow haddaad jeesataan fa inii anigu akhaafu calaykum waxaan idinkaga cabsanayaa cadaaba yoomin yoom cadaabkiisaan idinkaga cabsanayaa kabiirin oo weyn ilallaahi iley xaggiisa ayaa marjicukum muqufkiina ahaaday meeshaad u laabanaysaan alla xaggiisa weeye oo adduunyada markii laga tago qiyaamaha laysoo bixinayaa wax cid walba waa la xisaabayaa wa huwa allana calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiiru aan lihi kara weeye ilaahayna wax walba qaadi ayuu ku yahay inuu adduunyada idinka wado qiyaamo idin soo kulmiyo idin xisaabo qof walba waxaa weeye qofkii wanaag lahayna uu wanaag ku abaalmariyo kii xumaan sameeyeyna uu cadaabo ilaahay subxaana watacaala awood ayuu leeyahy alaa hooy ayuu dha ilaahay baraarugeed innahum ayuu dha ilaahay munaafiqiintu yasnuuna way laabayaan suduurahum laabyaashooda ayay laabayaan liyastakfuu inay isqariyaan minhum min allaahi alla iska qariyaan alaa hooy ayuu dha ilaahay xiina goorta yustaktuuna ay isku daboolaayaan siyaabahum maryahooda yaclamu alla waa og yahow dhahay alle maa yusiruuna waxay siraysanayaan oy qarsanayaan iyo maa yucluna waxay la jahran ilah og aayaddan wuxuu ku soo dejaa layidhi sida bukhaari uu weriyey oo laga weriye cabdullaahi binu cabbaas waxaa jiri jiraaday dad xishooda markii waxaa weeye ay maaragtay takhali ay sameeyaan oy masalanba musqul ay gelayaan amba ay maaragtay meel ay qallaawi xaajo u tagaan dadaaxi soo jiraa layidhi markaasay waxaa weeye arrintaasay xaajada ay gooyaan boolka iyo qaa'idka weeye ama waxaa weeye markay wax jimaacayaan ayay maaragtay sidaas oo kale ay samay jireen aa layidhi waxayna markaasi ka xisoo jireen ayaga iyo samadu inay is aragto ayay maaragtay ka xisoo jireen aa layidhi markaasaa waxaa weeye aayaddaanu saasay kusoo degtaa layidhi haddaba marka waxa weeye markii hadda sidaas la yidhaahdo waxaa imaanaysaa layidhi marka takhalliga la samaynaayo ama jimac ah waxaaba la sunneeyahaa layidhi in la ysdaboolo muraadku marka ma ahan ayaga in lagu caayaayo ficilkaanaa layidhi oo xisoodka waa la dalbayaa in qofku xisoodo waa loo baahan yahay oo ilaahay uu ka xishoodo jinniga uu ka xishoodo malaa'igta uu ka xishoodo laakiin waxaa weeye xagga caqiidada ayaa waxa ay markaasi isdhahayeen arrintan markaasi waxaa weeye eh, waxay iska dhigayeen markaasi waxaan la ogeyn marka waxaa weeye markaasi ayagoo haddana markaasaa isu daboolaya waxay iska dhigayaan wax alla iska qarinaayo inuusan allaba arkaynin ayay iska dhigaayeen laakiin hadday ogyihiin ilaahay inuu arkaayo shaygaana shay maaragtay ah xayaa oo laysbaray oo taqbiyadaanu ay sunnaba ay tahay in laysdaboolo haddii marka saas og yihiin ilaahayna caalim inuu ku yahay oo og yahay arrintaas waxba keeni mayso waxaa kaloo layidhi aayaddan waxay kusoo degtaa layidhi munaafiqiinta layidhi cabdullaahi ibnu cabbaasa waxau dhahay waxay kusoo degtay nin la yidhaha aknas ibnu shurayq oo munaafiqiinta marka kamid ahay ninkaas wuxuu ahay nin hadal furfuran u ahay oo hadal badan aftahma araggiisuna markaasi uu aada iyo aad maaragtay uu yaab leeyahay rasuulka calayhi salaatusalaam ayuu la kulmi jiray waxuu nabiga kula kulmaa wax nabigu jecel hadallo fiican u sheegayaa qalbigana wuxuu ku qarsanayaa wax nabigu fahanaayo oo nabiga uu qalbiga ka necdeeno munaafiq nabiga ma jecleen waxaa kaloo la yidhi nin kufaarta ka mida ah ayaa wuxuu ahay nabiga inuu isoo gelgelaayo ah. isla markaasi nin fiicanuu isagaga dhigaayo oo wax walba uu sheeganaayo markaasuu nabiga saasuu wada tegi jiraa layihi calaa ayati xaal waxaa weeye eh, waxaa kaloo jitaaliyey ayadani mas-uuliyinku waa badan yahay ninka gaalada kamida waxuu hayri inuu gurigiisa gelaayo waxuu raaricinaya marka qolqolka madaahuu raaricinaya dhabarka ayuu hoos u laabayaa markaasuu meladiisu isku daboolaya markaasuu gaalnimo ku dhawaaqa asoo u malaynaayo markuu saas inaan ilaahay ogeyn asoo markaas u malaynaayo marka haddaba ilaahay marka wuxuu dhahay si kastoo la yidhaahdaba alaa hoy innahum ayagu yasnuuna way laabayaan suduurahum xabadyaashooda ayay ku laabayaan oo gaalimay ku laabaan waxbay ku qaraayaan liyastaxfuu inay iska qariyaan minhum min allahi ilahi aggiisa iska qariyaan alaa hoy xiina goorta yastakfuuna ay isku daboolayaan siyaabahum maryahooda yaclamu alla waa ogyahay maa yusiruuna waxay siraysanayaan iyo maa yucluna waxay la jahraayaan ilaahay waa og ah, cid walba ilaahay subxaana wa tacaala sidaas ayuu la socdaa marka inahu alla caliimun allee ku cilmi la weeye bidaati suduuri laabtu xaaladay u saaxiibka ilaahay caalim wuxuu ku yahay waxa qulubta ku jiran ilahi waa oo wax ilahay laga qari kara ma jiraan marka casharkeen intaas uu ku egyahay wallahu subxana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu